alxamdu لله رب العالمين وصلى الله على muxamad وعلى آل محمد وسلم تسليما kasiira almacqid الثاني cashar baabka labiyo tobnaad ee loo guntay abwaabtii tacdiimulcilmiga ka midka ahaa intihaabu suxbati asaalixati lah waa inuu doorto saaxiibbo wanaagsan waa inuu doortaa oo la saaxiibaa saaxiibka wanaagsani wanaaggii buu ruuxa ku caawinayaa oo wanaaggay isu kaashanayaan saaxiibka xumina wanaaggii ayuu ka leexinayaa ama xumaan buu u sababayaa falinsaanu madaniyun bitabci ruuxu wuxuu yahay aadamiga ahi madaniyun bitabci dabiico ahaan mid waxa weeye madani ah bimacnaa keligii inuu iska noolaado keligii iska joogo dabiicadda bini aadamku ma waafaqsana dabiicadda bini aadamka ma waafaqsana wehelka ayuu jecel yahay waa madani bitabci waxaa looga jeedaa madiinadii baa loo nisbeeyey keli joog iskama noqonaayo ruux keligiina isma deberi karo waa inuu dad la dhaqmaa wehelka ayuu ka helaa insaan culammada qaar waxay dhahen waxaa laga keenay min al unsi oo wehelka ah marka wehel wanaagsan qofku inuu yeesho oo la dhaqmo ayaa u habboon mahmaahoo kale ka dhigan tan alinsaanu madaniyun bialtabci bini aadamku waa mid madani ah bimacnaa magaalo loo nisbeeyey tabiica ahaan oo dadla joogga iyo dhexgalka uu dadka dhex galo baa ku abuuran oo ku tallaalan waittikhaadu zamiili daruuratun laazimatun fi nufuusi alkhalqi saaxiib in la yeeshaa daruuratun laazimatun waa daruuro laazim ah oo aan ka fuqaynin fii nufuusi alkhalqi nafaha khalqiga laasim bay la tahoo inuu saaxiib yeesho waa ku abuuran tahay fayaxtaaju taalibu alcilmi ilaa mucaasharati gayrihi min alطullaab wuxuu u baahan yahay kii cilmiga doonayey cidaan isaga ahayn inuu la dhaqmo ayuu u baahan yahay oo dhex galo oo min atullaabi ardayda ka mid ah lituciinahu haadihi almucaasharatu siday ugu kaalmayso la dhaqanka iyo dhexgalkaasi calaa taxsiili alcilmi cilmiga helitaanka la helaayo la xasilinayo si ay ugu kaalmayso walijtihaadi fii alabih iyo dadaalka lagu dadaalaayo doonista cilmiga la doonaayo si ay ugu kaalmayso wazamaalatu fi lcilmi in cilmiga lagu saaxiibaa azamaala waa masderkii weeyi masdarkii zamiil masdarkeedii weeyi in salimat hadday ka badbaaddo min alghawaa'ili waxyaalaha kharribaye fasahaadinaya hadday ka badbaaddo saaxiibnimada cilmiga lagu saaxiibaa naaficatun fi lwusuuli ila almaqsuud waxay taraysaa oo anfacaysaa gaadhsiinta cid la gaadhsiinaayo wixii la rabay la gaadhsiinaayo maqsuudkuna waxaa loo jeedaa cilmigii walaa yaxsunu biqaasidi alculaa kuma fiicnaanayso kii korraynta doonaayey ila intikaabu suxbatin saalixatin tuciinuh inuu doorto mooyaane saaxiibbo saaxiibadaasoo wanaagsan oo caawinaya fa inna lilkhaliili fii khaliilihi ahara saaxiibka waxaa u sugnaaday saaxiibkiisa kale waxa ugu sugnaaday raad oo saamayn buu ku leeyahay saaxiibka kale labada saaxiib waa isi saamaynayaan oo dabeecadaha mid leeyahay ayaa mid kalena laga yaabaa inuu ka qaato qaala abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi waxay yidhaahdeen wasiyaaqu liabi daawuuda siyaaquna abi daawuud buu u sugnaadaye xaddaana bnu bashaarin waxaa noo warramay ibnu bashaar baa noo warramay qaala xadaanaa abu caamirin wa abu daawuuda waxaa noo warramay buu ibnu bashaarna yidhi abu caamir iyo abu daawuud baa noo warramay qaala labadooduba waxay yidhaahdeen xadaanaa zuhayru bnu muxammadin waxaa noo warramay zuhayr oo ina muxammed ah qaala xadaanii muuse bnu wardaan zuhayrna wuxuu yidhi waxaa ii warramay muuso ina wardaan ah can abi hurayrata radia allaahu canh muusena wuxuu ka wariyey abi hurayra ilaa raalliha ka noqda abu hurayre ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal in nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi alrajulu calaa diini khaliilih alrajulu ninku calaa diini khaliilih wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkiibuu ku sugan yahay falyandur axadukum man yukhaalilu ha eego midkiin man yukhaalilu kuu la saaxiibaayo ha eego xadiiska ahlucilmiga qaarkood baa quweeyey marka waa xadiis yacni xasana weeyi yaquulu araaqib alasfahaaniyu sheekhi alraaqib alasfahaani la odhan jiray waxa uu yidhi culammadii qarnigii shanaad ayuu ka mid ahaa qarniga lixaadna madaxa ayuu la galay oo sanawaadkii ugu horreeyey ayuu dhintay waxaan u malaynayaa shan boqol iyo laba marka hijriyadu ahayd inuu dhintay laysa icdaa'u ljaliisi lijaliisihi bimaqaalihi wa ficaalihi faqad ma ahaa nin buu yidhi ruuxa la fadhiista gudbintiisa uu u gudbinaayo ruuxa kale ee la fadhiista labada ruuxee wada fadhiistaa midkoodka kale inuu dabeecaddiisi iyo dhaqankiisii u gudbinayo qaadsiinayo kuma sugno oo keliya bimaqaalihi wa ficaalihi faqad odhaahiyadiisa iyo ficilladiisa keliya kuma sugna bal binnadari ilayh wuxuu ugu gudbin karaa oo ku qaadsiin karaa eegista uu eegaayo icdaa waxaa laga keenay waa min alcadwa cadwaagana waxaa la yidhaahdaa xanuunka gudbe ee la kala qaado ayaa la yidhahdaa marka gudbinta uu xanuunkaa u gudbinayo ruuxa kale oo dhaqanka xun iyo dabeecadda xun iyo ficillada xun uu ugu gudbinayaa kuma koobnooo keliya inuu la hadlo ou yidhaahdo sidaas samee kumana koobna ficilka keliya kuma koobna iyo odhaahda keliya ee eegista uu eegaayo ayuu ugu gudbin karaa maadaama labadii ruux ay is eegayaan yacni waxaa dhici karta inay dhaqama kala qaataan baa dhici karta marka nadarka la eegaayo oo ruuxa saaxiibkii saaxiibkiisa kale eeganaayo taas ayaa waxaa dhici karta inuu dabeecadihiisii wax ka mida ugu tallaalo laa tasxabi alkaslaana fii xaalaatihi kam saalixin bifasaadi aakhara yafsudu cadwa albaliidi ila aljaliidi sariicatun kaaljamri yuudacu fi alramaadi fayakhmudu wuxuu idhi laa tasxabi alkaslaana ha la saaxiibin kii caajisoolaha ahaa ee wahsadka badnaa ha la saaxiibin fii xaalaatihi xaaladihiisa gudaheeda ha kula saaxiibin kam saalixin badanaa mid wanaagsan bifasaadi aakhara yafsudu oo mid kale xumaantiisa ku fasahaadayo ku kharribmayaa badanaa ruuxii saalixa ahaa ruuxa kale xun baa fasahaadinayo kharribaaya cadwa albaliidi ila aljaliidi sariicatun gudubka kii dammiinka ahaa dammiinnimadiisii ay u gudbayso u tallaabayso kii waxa weeye garashada badnaa ee adkaa sariicatun waa mid deg deg badan kaljamri yuudacu fi aramaadi fayakhmudu wuxuu la mid ahaaday ama waa degdeg badan yahay gudubkaas iyo cadwahaasi kal jamri xaaluu la mid yahay dhuxushii noolayd ee dabka ahayd dhuxushaasoo yuudacu fi ramaadi dambaska la dhex dhigayo oo fayakhmudu dabeedna bakhtiyaya xabaddii dhuxulee noolayd marka waxaan noolayn lagu dhex rido waxaa dhici karta inuu bakhtiyo waljaliidu jaliidkuna jalaadadu waa adkaantee huwa aljaaddu waa ka dadaalka badane alxaasimu ee go'aanka marka isagaa leh yacnii xasmiga iyo niyada adag leh kaas wey marka labadan bayd waxay tilmaamayaan in la yska ilaaliyo saaxiibka xun la yska ilaaliyo ayay tilmaamayaan waana baxru kaamil weey wa inamaa yukhtaaru lilsuxbati man yucaashiru lilfadiilati la lilmanfacati walaa lilladda waxaa loo doortaayoo keliya lisuxbati lisuxbati saaxiibnimada waxaa loo doortaa man yucaashiru mid la dhaqmaya lilfadiilati fadiilo daraaddeed kula dhaqmaya oo waxyaalaha fadaa'ishi iyo waxyaalaha wanaagsan la kala faa'iidaysanayo laa lilmanfacati walaa lilladdah looma doorto anfacaad u ku anfaco saaxiibka looma doorto oo lays yidhaahdo adduunyada waxa ku taro walaa liladati macaansi la macaansanayo dhaqankiisa layska jeclaysanayo layskaga raaxaysanayo dhaqankaasna waxa loo doortaa ma aha ee waxyaalaha fadaaishae wanaagsan in laysu horseedo oo layskula taliyo oo laysu kaashado ayaa loo doortaa fa ina caqda almucaasharati yubramu cala hadihi almataalib ahalaasa mucaasharada iyo dhaqanka guntinta la guntaya yubramu waxa lagu soohaa ibraamka waxaa la yidhaahdaa xadhigga aadka loo soohay ee lamaanaha loo tidcay xadhkaha waxaa loo qaybiyaa saxiil iyo mubram saxiil waxaa la yidhaahdaa ka hal mar la tidcay oo laba lugood oo caadiyah ayaa laysku maray oo la ysku soohay haddii lug kale lagu sii daro oo ay noqoto tidcu inuu markaa labanlaaban yahay marka waxaa la yidhahdaa mubram waa mid aad loo adkeeyey marka guntinta la dhaqanka cid lala dhaqmaayo oo saaxiibnimo lagula dhaqmayo waxaa lagu soohaa oo lagu tidca calaa hadihi almataalib asalaasa ujeeddooyinkan saddexda ah baa lagu tidcaa bimacnaa saaxiibnimada loola yimaadaa alfadiilati walmanfacati walladdah waa in fadiilo looga jeedo oo uu yahay sadiiqu fadiila iyo in waxtar adduunyo looga jeedo oo uu yahay sadiiqu manfaca iyo in ladda iyo iska macaansi uun loo jeedo dhaqankiisa un iyo wehelkiisa la jeclaysanayo waa sadiiqu ladda la yidhahdaa kama dakarahu shaykhu shuyuukhina siduu sheegay shuyuukhdayada shiikhoodii uu sheegay maxamedun alkhadiru ibnu xusaynin shiikhii la odhan jiray maxamedun alkhadir ibnu xuseyn la odhan jiray ee sheikhii azhar wakhtigiisa ahaan jiray wuxuu soo maray mashiikhada azhar buu soo maray oo wakhtigiisii wuxuu ahaan jiray shaykhu azhar sheikha maxamed alkhadir la yidhaahdaa wuxuu ku sheegay fii rasaa'il alislaax kitaabu leeyuha alislaax la yidhaahdo rasaa'il kala duwan ka kooban oo rasaa'il islaax marka la ysku daray loo bixiyey ayuu ku sheegay oo yidhi saaxiibnimadu waxay u qaybsantaa sadiiqu fadiila sadiiqu manfaca sadiiqu ladda faintakhib sadiiqa alfadiilati zamiila dooro buu haddaba sheikhu ku yidhi sadiiqa alfadiilati fadiilada iyo waxa wanaagsan saaxiibkeedii doono zamiilan xag saaxiibnimo u doono fa innaka tucrafu bihi waa lagugu garanayaa waa lagugu aqoonsanayaa saaxiibka wanaagsan oo isagaa lagugu tilmaamaya qaala ibnu mascuudin radia allaahu canh cabdullaahi ibn mascuud waxau hi ilaahay raalliha ka noqde ictabiru arajula biman yusaaxibu ku ictibaariya oo ku eega ninka biman yusaaxibu cidduu la saaxiibayo ku eega alrajul waxaa loo jeedaa un bimacnaa shaksi marka arajulana waa la mid rajul iyo rajula soo marka ta' lagu daro waxay noqonaysaa rajula saasay noqonaysaa aa laga yaabaa in la istiqraabo laakiin carabi ahaan rajulah waa la isticmaalaa iyadoo gabadha loo jeedo waa la isticmaalaa calaa kulli xaal alrajulu cala diini khaliilih waxaa looga jeedaa un bimacnaa shaksi haddii la yidhahdo ninkii baa lagu fasirayaana dee gabadhuna waa la midoo iyaduna diinta saaxiibkeed bay ku sugantay ictabiru arajula biman yusaaxibu ku ictibaariyo ku eega ninka bimacnaa shaksiga waxaa ku eegtaan biman yusaaxibu cidduu la saaxiibayo fa innamaa yusaaxibu arajulu man huwa misluh waayo shakhsigu wuxuu la saaxiibayaa mid isaga la miduu la saaxiibaya wa anshada abulfatxi albustiyu linafsih wuxuu ku geeraaray ama ku gebiyey sheekhii abulfatxi albusti la odhan jiray isagoo abyaaddan naftiisa u tiiriyey oo isagu tiriyeyee aan cid ka soo xiganin idaa mastanacta imra'an falyakun shariifa alnijaari zakiya alxasab fanadlu alrijaali kanadli nadli fala falaa wala walaa lilxatab wuxuu yidhi idaa mastanacta haddii aad samayso idaa iyo maa hadday israacaan maadu waxay noqotaa zaa'ida waa masiida liltawkiid maadu hadday idaa ka daba dhacdo mid la siyaadiyey oo tawkiid loo siyaadiyey noqota siduu naadimkuba uu yidhi yaa taaliban khud faa'idah bacda idaa maa zaa'idah yaa taaliban ardayow khud faa'iida qaado faa'iido faa'iidadaasi waa maxay bacda idaa maa zaa'ida idaa dabadeed maa waa ziyaado idaa ma istanacta imra'an ay ida istanacta imra'an haddaad markaas samayso yacni waxaa loo jeedaa haddaad doorato istanacta bimacnaa ikhtarta isagu shakhsiga samayn maayo laakiin wuu dooranayaayo saaxiibnimo u dooranaya wastanactuka linafsii culammada qaarkood baa ikhtiyaar ku fasiray iyadoo taa baabkeedii lagu wadi karo idaa ma stanacta ayda stanacta ayda khtarta haddaad doorato imra'an shakhsi aad doorato saaxiibnimo u doorato falyakun shariifa nijaari zakiya alxasab falyakun shakhsigaasi ha noqdo shariifa nijaari ruux asalkiisu sharaf leeyihi ruux asalkiisu sharaf leeyahay ha noqdo annijaar maxaa loo jeedaa asalkaa loo jeedaa taas ayaa laga tilmaamay mahmaa baa jirta carabta qaarkood ku mahmaahaan oo qadiim ah waxay yidhaahdeen kullu nijaari libili nijaaruha dabeecad kasta oo geel leeyahay dabeecad bay u tahay marka nijaarka waxaa laga tilmaamayaa dabeecaddii asalka ahayd iyo dhaqankii baa loo jeeda falyakun shariifa nijaari ha noqdo mid asalkiisu sharaf leeyahoo wanaagsan yahay zakiya alxasab xasabkiisa iyo sharafta waalidadii ay leeyihiinna ay tahay mid tahiran bimacnaa isaguna ha fiicnaado dad fiican oo wanaagsanna ha ka soo jeedo fanadlu rijaali ka nadli nabaati ragga kuwooda liitaa nadli waa ka liita xataa eraygan soomaali bay ka dhigeenbo nadalkani muxuu ahaa bay yidhahdeen ya marka nadli waa ka liita fanadlu rijaali ragga kuwooda liita ka nadli nabaati yacni geedaha kuwooda liitay la mid ahaadeen waxa soo baxa arlada ka soo baxa kuwooda liitoo kale bay la mid ahaadeen falaa lilsimaari walaa lilxatab dhirtaa dhulka ka soo baxaysee aan wanaagsanayni geesna kuma fiicna falaa lisimaari midho umay sugnaan oo midho laga goosanayo ma leh walaa lilxatab xaabana uma sugnaanoo xaabo la shitana ma leh yaa labada midna male saasoo kalea ninkii xumina aanu faa'iide u lahayn wuxuu sheekhu yidhi wa yaquulu ibnu maanic sheekhii ibnu maanic loodhan jiray wuxuu yidhi moxamed ibnu cabdilcasiis ibni maanic culammadii sacuudiga ayuu ka mid ahaa dacwana wakhtiyada qaarkood wuxuu ugu baxay xagga iyo qatar ayuu joogi jiray muqararaadka sacuudigana mashaayikhdii wax ka dejisay ayuu ka mid ahaa oo rasaa'il ayuu ka tegey uu dhintay ilaahay u naxariisto wuxuu ku yidhi fii irshaadi tulaab kitaabkiisa irshaadu tulaab la yidhaahdo wuxuu ku yidhi ou ardayda kula talinayo wa huwa yuusii taaliba alcilmi isagoo u dardaarmaya ka cilmiga doonaya wuxuu yidhi wayaxdaru kula alxadari min mukhaalatati asufahaa'i wa ahli almujuuni waalwaqaaxati wa asumca wuxuu ka digtoonaanayaa kula alxadari digtooni dhammaanteed buu ka digtoonaanayaa min mukhaalatati asufahaa kuwa wax magaratada ah inuu dhex galo ayuu ka digtoonaanaya wa lmujuuni kuwa aan u aaba yeelaynin waxa ay samaynayaan iyo waxay odhanayaan almaajin waa aladii laa yubaali biqowlihi walaa ficlih dadka wax walba iskaga hadla waxay u aaba yeelayaan aynay jirin waxay doonaan iska yidhaahdo waxay doonaan sameeya ayaa la yidhaha ahlulmujuur waalwaqaaxati xishood la'aanta kuwa u saaxiibka ah marka la yidhahdo waa waqix waa ruux aan xishood lahayn wax hayadii dhigtay kaasaa la yidhaha waqix ka xishoodka badanna waxaa la yidhahdaa xayiyun baa la yidhahdaa ayaa la yidhahdaa wa sayi'i sumca iyo kuwa sumcaddoodu ay liidatee xun tahay waxaa laga maqlee laga sheegaa xun magac xun bay leeyihiinoo dadka dhexdooda magac wanaagsan kuma lehee xumaanuunbaa lagu sheegaa waalaqbiyaa'i iyo kuwa ee nacasyada ah hadduu ruuxu dee ka caado yeesho inuu nacasya u raaco marka dambe nacasnimadii baa ku soo duxaysa waxay soomaalidu yidhaahdeen waxaan cudur iyo nabad ahayn waa la kala qaadaa waalbuladaa'i waa jamcu baliid waalbuladaa'i iyo kuwa damiinka ah fa inna mukhaalatatahum waayo dhexgalka kuwaa la dhex galaa oo lagu dhafmaa sababulxirmaani qadinta ruuxa la qadinayo oo wanaagga laga qadinaayay sabab u tahay wa shaqaawati alinsaani iyo eh, hoogista uu ruuxu hoogaayo ayay sabab u tahay wa kaanna hada caynu qawli sufyaan bni cuyayna waxaad mooddaa inuu kaasi ahaaday hadalkii sufyaan ibnu cuyayna uu yidhi laftiisii inuu yahad moodaa inii laaxrimu julasaa'i alxadiisa alghariiba ini anigu buu yidhi sufyaan ibnu cuyayna ayaa odhanaya oo culammadii salafka ka mid a ah. la axrimu julasaa'i waxaan ka qadinayaa kuwa ila fadhiya alxadiisa alhariiba xadiiska hariibka ah xadiiska qariibka ee aan aadka loo sheegin kuwa ila fadhiya waan ka qadiyaayo uma sheega buuri waxaan ugu sheegi waayey limawdici rajulin waaxidin nin kelii jiritaanka uu ku jiro ayaan ugu sheegi waayey ninkaasoo thaqiilin yacni culus culus waxaa loo jeedaa fahmo culus ruuxu hadduu fahmo badan yahay yacni saqiil laguma cabbiro laakiin saqiilka waxaa loo jeedaa ruuxa fahmada culus baa loo jeedaa dadka qaarkood hadalka la sheegaayo si yar bay u fahmayaan oo markiiba u garanayaan baaruuddii dhegaha fududayd oo kalu ka dhigan yahay wax yar baa daaraya dadka qaarkoodna waa fahmo culus yihiin oo baaruuddii dhegaha cuslayd oo kalu ka dhigan yahay wax weynunbaa daara laakiin gargaraaca yar iyo si aan baaruuddaasi ugu toosayn ayaanu isaguna ugu toosayn xadiiska qariibka wuxuu u gaar yeelay kan saqiilka ahi waanu fahmaynin waxaa laga yaabaa fitna inuu ku noqoto xadisu nnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluh dadka uga warrama waxay garanayaan bimacnaa ay suuragal tahay inay gartaan ma waxaad doonaysaan ilaah iyo rasuulkiisa in la beeniyo miyaa rabtaan marka kan saqiilka ee xadiis aanu fahmaynin oo fahamkiisu aanu gaadhaynin marka dhegaha lagaga tuuro dee fitno inay u sababtaa laga yaabaa ila dadka qaarkood waa dhici kartaa in axaadiista qaar laga qariyo waxa uu asala xadiiskii mucaad afalaa ubashiru nnaasa qaala laa tubashirhum fayatakiluu dadka si caama ma ugu bushaareeyaa markii nebigu sala allahu alayh wasalam u sheegay xaqa ilaahay inuu yahay in isagoo keliya la caabudo oo aan cid cibaadada lala siinin oo lala wadaajin xaqa addoommaduna inuu yahay inuu ilaahay aanu cadaabin ciddaa tawxiidka la timi oo keligii caabuday wuxuu mucaad yidhi dadka ma ugu bushaareeyaayoo si caama ah ma ugu sheega arrinkaa qaala laa tubashirhum fayattakiru ha ugu bushaaraynin oo ha u sheegin dabad ay tala saartaan cillada la sheegay oo khawful itikaali ah inay tala saartaan waxay ku tusinaysaa ciddii tala saaradkaa looga baqaayo baan loo sheegaynin ciddaan looga baqaynin xadiiska inay iska tala saartaan oo camalka ka tagaan ee mucaad oo kale la mida ile ba nebigu waa u sheegaye itikaalna ugama baqayni cilmiga mucaad iyo fahmada mucaad oo kale ku sugan in e laga qariyo xadiisku ma keensanay laa tubashirhum lima fayattakilu marka khawfa alittikaal ha u sheegin baa macnuhu dhacaya saas ayaa macnuhu u dhacaya marka ruuxaa saqiilka ah ee fahmada culus xadiiskii qariibka ahaa sheegistaan loo sheegaynin waxay keensatay kuwii la joogay ee la socday iyagu fahmada badnaa in markaa laga qadiyaan loo sheegin waxa iyaga loogu sheegi waayena waxay tahay saaxiibkood oo la socdo saqiil isagu ah hadday gaar ahaan lahaayeenna waa loo sheegi lahaa bukhaari saxiixiisa wuxuu u baabaystaa xadiiskaas baabun man khassa qawman duuna qawmin adigu baab macnihiisu yahay ruuxa cilmiga dad ku gaar yeela duuna qawmin dad kale ka gaar yeeloo aan iyaga markaas siinin oo u sheegin cilmigaa cid lagu gaar yeelayo cidna laga qadinayaana waa cilmi farducayn aan ahayn xadiiskanoo kalena wuxuu sheegayay fadiila ayuu sheegayay marka ruuxu hadduu ogaan waayo diintiisi nuqsaani ku dhici mayso marka shay ay waajib tahay dadka in loo sheega ma aha laakiin waa arrin wanaag ku jiro haddii la ogaado haddii la ogaan waayana dee waajib aanu ka tegin oynu waajib ka ma faqad yuxramu almutacallimu alcilma liajli saaxibih waxaa dhici karta in laga qadiyo almutacallimu lcilma faqad yuxramu almutacallimu alcilma xarama yaxrimu waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa hadalka horeynu soo marnayna labadii mafcuulba waa ku jira inii la axrimu julasaa'i julasaa'i waa mafcuulkii koowaad alxadiiana waa mafcuulkii labaad halkana almutacallimu ayaa naa'ib faacilkii noqday asalkeeduna mafcuulkii koowaad ahaan jiray haddana naa'ib faacil ah markii faacilkii la xadfay alcilmana waa mafcuulkii kale waa afcaalu lmanci waalxirmaan waalicطaa laba mafcuul bay toos u qaadataa dadka qaarkood markay xadiiskan akhrinayaan ramadaanta ku saabsan man xurima khayraha faqad xurim waxay u dabdiyaan ama u xarakeeyaan markay akhrinayaan man xurima khayruha waana ala oo waxay is yidhaahdeen xurima maadaama ay tahay mugayaru siiqa ay tahay naa'ib faacilkii wuxuu noqonayaa khayruhaa buu noqonaya mase ahaa ee man xurima kii laga qadiyo huwa manka khayraha khayrkeeda laga qadiyo oo markii horay asaalata laba mafcuul qaadanaysa mughayaru siiqo markii laga dhigay naa'ib faacilkii wuxuu noqonayaa damiir qarsoon oo manka u noqonaya ila manku wuxuu u baahan yahay wax rabtiya ama u noqda man xurima ay huwa manka taasaa markaa ku xidhaya jumladan ku xidhaya mubtadaha hore ku xidhaya man xurima khayraha faqad xurima faqad yuxramu almutacallimu alcilma waxa dhacdaa in laga qadiyo kii cilmiga baranaayey alcilma cilmiga in laga qadiyo ayaa dhacda liajli saaxibihi saaxiibkii daraaddii in looga qadiyo ayaa dhacda faxdar haada sinfa ka digtoonow noocaa wa in tazayaa biziyi alcilmi haba isku qurxiyo biziyi alcilmi zayi sax ma aha waa sabqu qalam waa ziyi ziyina waxaa loo jeedaa hay-adda iyo qaabka marka dharka la gashanaayo qaabka loo gashadayna waa soo gelis kii isku qurxiya biziyi lcilmi yacnii hugii cilmiga iyo qaabkii cilmiga laysu qurxin jiroo kale isku qurxiya oo iska yeelyeela inuu hugii cilmiga sito faxdar hada sinfa wain tazaya biziyi lcilmi faxdar minhu ka digtoonow jumlada hore ayaa markaa daalli u ah jawaabu shardiga fainahu yufsiduka min xaysu laa tuxisu waayo wuxuu kaa kharibayaa oo kaa fasahaadinayaa meelaana dareemayn buu kaa fasahaadinayaa baabkan sheikhu wuxuu kaga hadlayaa saaxiibbo wanaagsan in la doorto saaxiibbada xunxunna layska jiro ayuu sheikhu baabkan kaga hadlaya qofkuna saaxiib inuu yeeshaa waa lagama maarmaan oo bini aadamka baa waxa ku tallaalan inaanu keligii noolaan ee dad la noolaado oo dad la dhaqmo oo dad dhex galo oo dad la macaamilo marka kollayba hadday lagama maarmaan tahay mucaamalo in cid lala yeesho iyo dhaqan dee waa in la kala doortaayoo kuwa wanaagsan la doortaa kuwa xunxunna layska jiraa daalibu cilmiga wanaagsan dhaqankaad la dhaqmaysaana oo la saaxiibaysaana waxay isku caawinaysaan cilmi barashadii iyo cibaadadii iyo fahamkii ayaa isku caawinaysaa waa isjiidaysaan saaxiibka wanaagsane horreeya saaxiibkiisa kale waa jiidayaa hadduu keligii ahaan lahaa waa iska fadhiisan lahaa ka soo qaad laba nin baa socdaal wada ah masaafooyin badan bay wada marayaan nin baa tabcaamay ninka kale waa nin nashaad badan oo karti badan marba waa tirtirsiyaa markuu fadhiistaba war meesha inaga kici war awoodi inooguma soo kordhayso war degmada aan gaadhnay hore inoo wad yaa war stiil marba siduu u jiidayo waxaa laga yaabaa dee inuu meel gaadhsiiyo keligii de hadduu ahaan lahaay oo cidi aynay jiidaynin yaa dee cidladaas haadiyaha raawaba uu ka dhergi markaa saaxiibka wanaagsani waxbuu jiidayaa xaggii cibaadada xaggii cilmiga xaggii dadaalka xaggii xifdiga xaggii fahmada yacni waa jiidaya markuu arko saaxiibkiio darsigii si fiican u fahmay ya oo uu tirtirsiyo warnima intan baad fahmi weyday war waa sidanoo waa sidanoo waa sidan yacni niyaddii halkuu markaa iska dayn lahaa siduu u tirtirsinayo waxaa laga yaabaa inuu isagina fahmo isagina waa istiilaya laakiin mid kaa liita markaad la saaxiibto ee meeshii kugu adkaataba warkan mid la fahmaya ma aha oo ku sii niyad jibiyo ya niyad jab buu qofkii ku sii ridayaa siduu mid u jiidayo ila ruqaha waa la jiidaaye ayaa midna ya ruqihii buu dee dabada qabanaya waa sii fadhiisinaya ya yani daabadda aan kici karayn ee markay yaro hinqato dib u dhacaysa marka la soo yaro taageero waa ruqihii markaysagaa dabada la yaro qabtay waxaa laga yaabaa inay kacdo laakiin daabadda iyadoo tabcaan oo marka horeba dirqiya allah ay ku kacayso ama dib u dhacayso marka bal dib loo sii rido ka warran dee lama filayo inay kacdo ya waata yidhaahaa ruqan ninkii lahaa dabada hayaa ma kacdo ruqan ninkii lahaa dabada hayo ma kacdo marka mid ku taageeraya oo ku barhitaaraya oo ku jiidaya oo ku tirtirsinaya oo qudwo ku noqon kara yacni kaas waa inaad saaxiibnimo u doorata inagadaa mar kale aynu waxba yna hadda raajicina an iska sheekaysanne kaas suxbadiisi waxba faa'iidayn mayso waa ku dayacaya laakiin markuu kugu tirtirsinayo cilmigii war maxaad maanta qaybtay war maxaad raajacday war maxaad soo eegtay ya war masaa'ishii maxaa kaaga baxay ya mas'aladaas way igu taagantahay adigu maxaa waxa weeye qofkii tirtirsi baa ku sugan way istaageerayaan marka waa in saaxiibbo wanaagsan la doortaa asalna waa leedahoo xadiiskani muxuu sheegayaa nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam alrajulu cala diini khaliilih waxaa kaloo loo soo naqliyo almar'u cala diini khaliilih shakhsigu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii saaxiibkay waa xun yahay aniguse waa wanaagsanahay ya dee isma qabato waxa saaxiibkaayahaa tahay wallaahi anigu caqiidadiisu ma fiicna laakiin annagu saaxiib baanu iska nahay ee baabkaa kama wada hadallo cilmiga waxa kalaanu isla egeegnaa dee ma soconayso warkaas warkaas war soconaya ma aha saaxiibkay waa xun yahay anigu aniguse waa wanaagsanahay lagaa siisan maayo waxa saaxiibkaa yahaa tahay nebiguna wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam mahalu ljaliisi asaalixi waaljaliisi suu ka xaamil miski wanaafiqi ilkiir saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xumi waxay ka kala dhigan yihiin waa sidii miskiga kii xambaarsanaa udgoonka miskiga la yidhaahdo iyo kii buufimada dabka buufinayay ee birta garacay kaa udgoonka xambaarsan waa saddex mid ama waa inuu udgoonka kaa iibiyo ou yidhahdo intan yar iga iibso in yar oo udgoona ama waa inuu ku siiyo u yidhahdo intan iska qaado ama waa inaad udgoon wanaagsan ka hesho saddexda xaaladoodba maxaa tahay muntaficun bihi mid ku intifaacayo la jooggiisii ay wax ku tartay weeyaan waayo marna kumaad khasaarin ka iibsataya ku siiya udgoon wanaagsan oo ka soo kankamaya ka heshayaa mar layba xumaani kaagama imane wanaag baa xaggiisa kaaga yimi muntaficun bihi baa tahay kan buufimada dabka buufinaya oo biraha dadka garaacaa dee buufimay leeyihiin dabka ay ku shidaan dabkaa markuu buufiyo waxaa laga yaabaa dambas iyo dee dhimbiile iyo in wax kaaga soo duulaan oo dee maradiiba kaa gubato kaa daldalooshanto dhibilaha iyo waxa ka soo yaacaya daraaddeed ama waa inaad ur xun ka hesho waxbaa laga yaabaa de inuu shidayo oo dabka gelinayo waxaasna waxaa laga yaabaa qiiq iyo ur aan fiicnayn inay kaa soo gaadho mar layba dhib baa kaaga imanaysa fii kulli xaalin waxaad tahay mutadarrirun bihi marka midaad markaa la fadhiisato ku dhibaatoonayso mar layba dhibtu haba kala weynaatee iyo midaad ku intifaacayso wax ku taraaya markaad la fadhiisato nafcigu haba kala weynaadee miyaa la ysku doorsadaa labadaasi laba laysku doorsado miyay waa maya alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu ha eego midkiinkuu la saaxiibayo ma mid wanaagsan buu la saaxiibaya mise mid xun gabayga uu inoo keenay kam saalixin bifasaadi aakhara yafsudu maxay soomaalidu yidhahdaan baruur keliya baruura qurmisa baruurihii iyagoo fiican xabbad keliyoo quruntay haddii la dhex geliyo inta kale maxay noqonaysaa qurhunkii baad gaadhaya sooma ya waa baruur keliya baruura qurmisa wey ya wamaa yanfacu aljarbaa'a qurbu saxiixatin ilayha walaakina asaxiixata tajrabu baa shaacir kale yidhi wuxuu yidhi ma anfacaayo neefkii cadhada qabay ee cadhaysnaa qurbu saxiixatin ilayha mid wanaagsani inay u dhowaataa ma anfacaysoo cadhadii kagama tegayso walaakina asaxiixata tajrabu ha yeeshee tii caafimaadka qabtay baaba cadhoobaysa marka mid wanaagsan baa la saaxiibtay oo la joogta oo ku lamaan cadhadii ka tagsiin mayso laakiin taa caafimaadka qabta waxaa laga yaabaa cadhadii inay u tallowdo ayaa laga yaabaa markaa saaxiibka xun in layska jiro ayaa laga qaadanaya qur'aanka maxaa laynoogu sheegay walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin haddii waxa weeye nicmada rabbi lala yahay lama le ee ilaahay baa ii nicmeeyey waxaan maanta ka mid noqon lahaa kuwa naarta lagu xaadiriyo sidaa saaxiibkay loogu xaadiriyey ya yani wuxuu tilmaamayaa inuu ku sigtay kaasi inuu halaago markaa saaxiibka xumi khatar buu leeyahay aakhira dadka qaar waxay ka shallaayayaan markay naarta galaan saaxiibkii xumaa ee u sababay yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii wa kaana ashayطaanu lilinsaani khaduula laqad adallanii yaa lumiyey isagaa i lumiyey buuri wayowma yacadu aldaalimu calaa yadayhi yaquulu ya laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila ya waylata laytanii lam attakhid fulanan khaliila laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii wa kaana ashayطaanu lilinsaani khaduula wuxuu isku cilkaambeeya hebel maxaa kugu watay hohya cakwiye maxaa kugu wato hebel aad saaxiib uga dhigatay maad rasuulka yacni raacdi maxaa kugu watay waxaa laga shallaayayaa oo laysku cilkaambiyayaa saaxiibka xun naartiibuu yacni dhex qoommamoonaya waqad faata alawaan tiiraanyada iyo isqoomamku maalintaa waxba u tari maayo wakhtiga camalku waa tegay markaa saaxiibbada xun waa in laga fogaadaa almar'u bikhidnihi baa cabdullahi bn mascuud laga soo wariyey qofku wuxuu ku sugan saaxiibkii sheikhuna lafdiga isagu soo naqliyey waxaa weeye ictabiruu rajula biman yusaaxibu kaa ku eega can ilmar'i laa tas'al wasal can qariinihi fakullu qariinin bilmuqaarani yaqtadii ruuxa ha weydiinino ha odhanin muxuu isagu yahay ee saaxiibkii weydii yaa la saaxiiba dheh bitaanadiisu wa ayo saaxiib hoosaadkiisa aan la dhex marin ya ee isku dheer yihiin wa ayo fa kullu qariinin bilmuqaarani yaqtadii mid weliba ka ku lammaanee lagu lammaaneeyey ayuu ku daydaa idaa maa saxibta walaa tasxab ilarda fatardaa maca aradi haddaad qowmka la saaxiibto ragga waxaad la saaxiibtaa kuwooda khiyaartee wanaagsan la saaxiib walaa tasxab ilarda kan liite halaagsamay ha la saaxiibi fatardaa maca aradi dabeed kaa halaagsamay aad la halaagsanto ya markaa saaxiibka xun waa in laga fogaadaa saaxiibadana waxaa loo qaybiyaa sadiiqu fadiila sadiiqu manfaca sadiiqu ladda manfaco adduunyo mid loola saaxiibo kaasi markuu manfacada kaa helayana saaxiibkaa weeye markuu manfacadaa kaa waayana waa iskaga kaa tegayaa ila dan adduunyuu kuula saaxiibay intuu dantiisaas kaa arkayo buu saaxiib kula yahay ya waatay yidhahdaan siyaasaddu saaxiib joogtaa ah maleh dan joogtaa abay ah leedahay labadii saaxiibay intay dantaas og yihiin inay kala helayaan way isku danaysanayaan maalinta dantiisi uu ka arki waayo adduunyo ama siyaasadeed faruhu ka qaadaya waxaa laga yaabaa cadow khatara inuu noqdo imiseaad maqlaysaa qaar la odhanaayo yacni waxa weeye markii hore siyaasadda saaxiib bay ku ahaayeen ololaha way wada galeen markii dambena waa laba cadow oo isugu jirto maxaa keensaday waa sadiiqu manfaca dan baa markii hore lagu saaxiibay dantiibaa halkaa ka muuqan weyday saasay laba cadow isugu noqdeen waa garanaysaan ordagaan iyo saaxiibkii maanta meeshay kala joogaan sadiiqu laddaa jira ladadaas intay baaqiga tahay weeye laakiin sadiiqu fadiila waa kuwa ilaahay dartii isu jeclaaday ee waxa wanaagsan isugu jeclaaday saaxiibada kale oo dhan saaxiibnimadii cadaaway isu beddelaysaa cadaaway ku dambaynaysa alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin kuwii saaxiibka ahaa qaarba qaarka kale col bay la yihiin maalinta qiyaame kuwa mutaqiinta ilaahay dartii isu jeclaaday mooyaane wuxuu sheekhu tilmaamayaa cidda lala saaxiibayaa waa inay noqoto ee la dhex gelayaa cid wanaagsan waa inay noqoto xataa dadka diin ahaan haba u fiicnaadaan fahmada daran ee baliidiinta ah laftooda waa in laga fogaadaa balaadada dadka ku sugan waa in laga fogaadaayo dadka adkiyada ay ah maskaxda badan ee quman ee wanaagsan ee dadaalka leh waa in lala saaxiiba waxaa jira dad dakaa badan oo maskax badan laakiin naftoodii dayaxay oo ma dadaalaan fahmadiisu waa cajiib hadduu doono wuu iscajabiyaa dadaalkiisuna ma badno ka noocaasoo kalei cujbigaa laga yaabaa ruuxa inuu qaadsiiyo ruuxu daki ha ahaado laakiin mutawaadic waa inuu noqdaa waayo cilmigii tawaaduc buu wax ku leeyahay waa inuu noqdaa ruux mutawaadico isdhuldhiga alcilmu xarbun lilfata almutacaali kaasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmigu col buu la yahay wiilka isi sarraysiiye kibra bimacnaa qalbigiisa ma galo kuma duxo waxaa laga qaataa saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi alardi bigayri alxaq waxaan ka leexinayaa oo ka weecinayaa aayaadkayga allah yidhi kuwa kibraaya ayaan ka weecinayaa oo aayaadku ma gelayaan oo kuma duxayaan allah baa ballan qaaday inuu ka sarfinayo haba dakaa badnaado ha maskax badnaado marba hadduu takabbur ku jiro cilmiga ku duxi maayo waa ka cunan yahay mid baliida oo fahmo daranoo mutawaadic ahoo dadaalkana boqolka keenay ya oo mutawaadicna iska ah kaasaa laga yaabaa inuu ka baraka bato culamada qaarkood markay cilmiga bilaabeen fahmadoodu waa adkayd imaamu nawowi maalan markuu dalabka bilaabay dalabulcilmiga cilmigu waa ku adkaaday ya waa fahmi waaye laakiin wuxuu ahaa mutawaadic dee ilaahay baryayo oo ikhlaas iyo duca iyo cibaado ya yacani ku dadaalaya dabeedna xaj ku qabtay xajkii buu aad ugu soo ducaystay markuu xajkii aad ugu soo ducaystay malaa zamsamkiina ku soo cabbay dabadeed baa cilmigu u furma cilmigu uu u furma marka waa in la layska ilaaliya iscajabinta iyo kibirka la layska ilaaliya fahmo badan ruuxa ilaahay siiyey yaanu xaqirin qofka fahmadiisu liidato aanu odhan kani muxuu wax ka baranayaa waxba fahmi maayey ya yaanu saa is odhan waxaa dhici karta hadduu isagu isla weynaado kana xaqiro in ilaahay ku galladaysto kaas oo cilmiga u furo oo hadhow u arko isagoo meelihiis ka taaganoo kii kale waxsaa uga burqadeen ila cilmigu waa fadli ilaahay halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk